ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد وعن كتر صلاة التطوع باب salaati tatawuc salaada sunnaha ah iyo fadligeeda iyo tiradeeda iyo ayaynu ka warramayna aynu ku dhex jirnay marka mawduucu muqadamada uu lahaa hore usoo aragnay iyo qaybaha salaada sunnaha ah wuxuu soo horraysiinayaa salaadii rawaatibta la odhan jira rawaatib asalawaat salaadaha faralkaa sunnayaashii raacay wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal xafidtu min annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaan ka xafiday buu uhi cashara rakacaat toban ragcadood oo salaaduhu tukanaya sunnaha ahaa ee raacayay faralka rakcatayni qabla duhr laba ragcadood oo duhurka ka horeeya wa rakcatayni bacdaha iyo laba duhurka ka dambeeya wa rakcatayni bacda almaqrib iyo laba maqribka ka dambeeya fii beytihi gurigiisa ahaa wa rakcatayni bacda alcishaa'i fii beyt iyo laba ragcadood oo gurigiisa uu ku tukan jirayoo cishaa'iga ka dambeeya wa rakcatayni qabla الصubx iyo laba ragcadood oo salaada subax ka horeeya muttafaqu calayh waa toban ragcadood marka halkaa waxaa loo tixgelinaya inay tahay alrawaatib almu'akada sunnayaasha markaa adag weeyi tobankaas riwaayada dambena labaiyo toban bay ka dhigi wa fii riwaayatin lahuma warakcatayni bacda aljumucati fii beyti laba ragcadood oo jumcaha ka dambeeya oo guriga uu la tegi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam salaada jumce marka uu dadka tukiyo kadib uu laba ragcadood intuu guriga tago tukan jiray ah, labadaa xadiidba waxa weeye xadiidkaas iyo riwaayadaas zaa'idkaa waa saxiix walimuslim kaana idaa alaca alfajru marka uu waagu baryo laa yusallii ilaa rakcatayni khafiifatayni laba ragcadoodoo fudfudud oo subaxa ka horeeya ayuu tukan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waaya marka halkan waxaa riwaayinkani riwaayadan ay sheegtay inay toban ragcadood oonu nebigu ka tegi jirna calayhi salaatu wasalaam waxaa markaa halkaa laga qaatay inay yihiin rawaatibta adag ee uu nebigu badsan jiray daa'im jiray calayhi salaatu wasalaam wacan caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa laa yadacu arbacan qabla duhr afar duhurka ka horeeya kama tegi jirin wa rakcatayni qabla alhadaa qabla alghadaat iyo laba ragcadood oo ka horeeya subax marka taa macnaheedu waxa wey rawahu lbukhaari waa mar haddii duhurkii uu afar nooday waa labiyo toban bay riwaayadani ka dhigtay oo duhurkii labana ka horraysay labana ka dambaysay bee riwaayadani waxay soo kordhisay inuu afar ka horraysiin jiray duhurka aduhur wa canhaa radia allaahu canha qaalat lam yakun inabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu ma ahay calaa shayin min annawaafil shay sunnayaasha ka mid ah ashadda mid uu kaga daran yahay tacaahudan ku dadaalka minhu xaggiisa calaa rakcatay lfajir labada ragcadood ee subax muttafaqun calayh sunnaha wuxuu ugu darnaa oo aanu dayn jirin oo aanu ka tegi jirin labada ragcadood ee subax walimuslim riwaayada muslim waxay tilmaamaysa rakcata alfajr ragcata alfajr marka la waslinayo la isku xidhiidhayo weyn hamsaha la qariyee alifti iyo hamsahaba rakcata alfajr labada ragcadood ee subuxu khayrun waxay ka wanaagsan yihiin oo ay ka fiican yihiin min addunya wamaa fiiha adduunyada iyo waxalla waxa ku dhex sugan oo dhan labadaasaa ka khayr badan leanna labadan waxa lagu helayo oo janno ah ayaana adduunyadu gaari karayn marka sunnihii uu xataa nebigu daa'imi jiray calayhi salaatu wasalaam ayaa labadani ay usii cajo bateen oo inaga arki doona xataa safarkana uu tukanayo waay sharxooda xagga dambu marayay wa can ummi ummi lmu'miniin رضي الله عنها قالت سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول نبgu waxa uu odhanayay man صلa اثنتي caشhaرaةa رaكعة laba iyo toban ragcadood qofka tukada فيi yومi وalaylaة eh, habeenkiiyo maalintii afar iyo labaatanka saacadood qofka tukada labaiyo tobanka ragcadoode sunnayaasha ah buniya lahu waxaa loo dhisaa bihina ragcadaha sababtooda iyo daraaddood baytun fi ljanna guri baa jannada ilaahay uga dhisaa rawaahu muslim wa fii riwaayatin taawucan waa labaiyo toban raga laba-iyo tobanka ragcadood ee eh, sunnaha ah weeyi walitirmidiyi naxwu wazaada arbacan qabla duhri wa rakcatayni bacdaha duhurkii baa lix yeeshay afar ka horeeyo laba ka dambeeya wa rakcatayni qabla bacda almaqrib iyo laba ragcadood maqrib ka dambeeya warakcatayni bacda alcishaa iyo laba cishaa ee ka dambeeya warakcatayni qabla salaati alfajr iyo laba ragcadood oo subaxa ka horeeya waay riwaayadaasina muslim baa wariyey walilkhamsati canha shanta sheekh waxay caaisho ka wariyeen man xaafada qofka ilaaliya calaa arbacin qabla duhr afar ragcadood oo duhurka ka horeeya wa arbacin bacdaha iyo afar ka dambeeya xaramahu allahu tacaalaa ilaahay wuxuu u diidaa uu ka xaaraantinimeeya jidhkiisa cala annaar naarta ilaahay baa sababtooda kaga ilaaliya naarta jirhkiisa ma taabanayso marka duhurkii afar ka horeeya afar ka dambeeyana fadliga dheeraadka ah ayaa ku soo arooray dhiirigelintaasuu nebigu ku sameeyey calayhi salaatu wasalaam fii majmuuci hadihi alaxaadiid alarbaca xukmu sunani almacruufati birawaatibi asalawaat alkhams cadaa salaati alcasr tilka rawaatib salaaddii casrumaan macnaha waxba loo sheegin tilka rawaatib alatii kana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yuwaadibu calayha wuu daa'imi jiray wa calaa ficliha in la sameeyana ummadda wuu ku dhiirigelin jiray labayo tobankaa ragcadood ama afar iyo toban ah afar meelood oo min laba iyo duhurkii oo afara ah, sideeda ah. duhurkii baa markaa kolla lix leh riwaayadan u dambeeyana afar ay u sheegtay marka innaga si buu inoogu yar degan degan yahay sunnaha iyo ilaalintiisu weliba dadka baac mushtarigaa ah, waxaad arkaysaa un markaa dee masjidkeennan u fiirsato dabadun baa la isqabsanaya marka salaada laga baxo ah, sidii maaragtay qofka xarig lagu hayay oo kale meherada hayo oo dabcan ha shaqaysanayo sax weyn qofku dee inuu maciishadiisa si wanaagsan ula soo baxo laakiin haddana inuu ilaaliyo dee isbeerkan cibaadadani ay leedahay iyo shaygan kabitaanka ahee ku nifaaqan aad bay muhiim u tahay oo uu yaraan dee labada ragcadood aanu ka tegin qofku iyo intaa adkaartee la socda ilaan had iyo jeer eh, faralkii oo suko ah waxbaa ka naafan kara waxbaa ka dhinmi kara wixii lagu kabaya waa sunnaha marka sunnaha yaan la fudaysan fii majmuuci alaxaadiidi walahdi bijamiici riwaayaati yataxasanu lanaa min alrawaatib sita cashara rakca waa lix iyo toban ragcadood sideed duhurku leeya afarta salaadood oo kale oo min laba ah waxaa ku sugan axaadiidta ta'kiidu lmuxaafadati cala hadihi rawaatib in rawaatibtan aada loo ilaaliyo oo lagu dadaalo waxa fadli badan rawaatibta maqribka cishaa'iga subaxa jumcaha in guriga lagu tukado sida xadiidkaas saxiixa ah aynu ku marayn nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi salaadiinaa guryihiina ka dhigina xabaalo ee salaadda wax ka siiya ah, salaadii waa inuu gurigu qayb yeeshaa qaybtuu yeelanayaana maaha faralka ee waa sunnaha salaatu leylka witriga salaaduu duxaayo intaanad guriga subaxdii ka bixin hadaan dee qofka lahayn iyo salaadahan rawaatibta intaasoo dhan waxa wanaagsan weliba salaadaha had iyo jeer guriga uu qofku joogo sida maaragtay maqribka iyo cishaayiga iyo subaxayga duhurka da inta badan dad suuquu joogaa oo waa shaqo tegaya marka in gurigii qayb la siiyu dhiirinaya nebigu calay guriga xabaala ka dhigina guri ilaahay lagu xusi waayo oo laga ashahaadan waaye oo laga tukan waayo oon qur'aan lagu akhriyayn oon dikri lagu akhriyayn oo waxaa lagu dhagaysanayaana uu yahay hees iyo dee t v iyo qurunqaraar fara badan lagu hayo iyo xan iyo waxaad dee garanayso gurigaasi uu yaabsan yahay marka barakadiina waa yaraanaysa iyo naxariistii kusoo degaysa iyo malaaikatu oo imanaysa marka gurigii inuu noqdo guri nuurkii wax ka hela oo aan ka qadin guriga ilaahay lagu xuseeyey kaan lagu xusayn guri camiran iyo mid kharaabada ayay isaga dhigan yihiin gurigaa lagu jira siraadanaya iyo kharaabad oo kale ayay isaga dhigan yihin sunayaasha xagga safarka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukan jiray un salaada witriga iyo salaatu duxa iyo salaada labada ragcadood sunnaha ka horeeya subaxa habeenkiina waa cibaadaysan jireen mararka qaar riwaayada kala duwane duhurkii laba ka horeeya laba ka dambeeya riwaaya sheegtay riwaayana waxay sheegtay afar ka horeeya laba ka dambeeya riwaayana waxay sheegtay afar ka horeeya afar ka dambeeya intuba waxay ku tusinayaanuun marba xaaladaadu sayt marna waxaad ka dhigi labalabada marna afar hore iyo laba dambe marna afar hore iyo afar dambe dee kolba qofka haleelkiisa iyo iqbaalkiisa siduu yeelaya بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة النفس المصلي للعبادة قبل الدخول في الفريضة صلاة هذه جير كهريسة رواتبتا عبادة كهريسة فرلكا waxa ay qofkii u diyaarinaysa gogol xaal bay u tahay faralkii faralkii baa lagu gogol xaalaya qalbigiisii bay soo jeedinaysaa marka iyadii oo cibaadadii uu qayb ka mida soo sameeyey intii sunnaha ahayd ayaa dabeetana sii kasii muhiimsanayd faralkaana uu gudagelaya lirawaatibi fawaa'idu cadiima wa cawaa'id jasiima min ziyaadati alxasanaati wa takfiiri sayi-aati wa rafci darajaati wa tarqiici khalali lfaraa'id wa jabri naqsiha wax alla waxaasoo faa'iidaadaa ku jira xasano lagugu siiyo dembigoo lagaaga dhaafo darajadoo lagugu dallaco faralka wixii kaa naaftay kaa nuqsaamay oo ay kabto وعن ابن cمر رضي الله عنهma qال qاla رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم nebigu wuxuu idhi ilan waxa uu ahaa mucallimkii basharka khayrka baraya isaga oo dhiirinaya sunnayaasha wuxuu idhi raxima allahu mra'a ilaahay qofa u naxariistay sallaa tukada raxima allaahu ilaahay baa u naxariistay imra'an qof sallaa tukaday arbacan afar ragcadood qabla alcasr casarka ka hor rawaahu axmed wa abu daawuud watirmidi waxasanahu wabnu khusaymata wasaxaxa xadiidku darajadiisa marka duruqdiisa la ysu geeyo wuxuu gaadhayaa xasan ayuu gaadhaya waa duca nebi khabar bay u taallaa jumladu laakiin waa macnaha insha'iyatun macnan khabariyatun lafdan muuqaalkeedu war ahaan ha ahaado raxima allahu ilaahay baa u naxariistay laakiin xagga macno ahaan ducay ka tahay ilaahay baa u naxariistay allaha u naxariista bala allaha u naxariista ka dhintuun bay dadku u yaqaanaaneen oo aabay ku xanaaqayaanba dad tidhaahdo allah yarxamu fulaan allah yarxamu muu dhimanna wuu nool yay bay ku leeyihi marka ka nool iyo ka dhintay labaduba naxariista ilaahay isha biriqdeeda kama maarmi karaan baahi weyn baynu u qabna waxaynu u camal falaynaa waa inaan raxmad ilaahay helo marka allaha u naxariisto naxariista ilaahay hasiiya buu nabigu lehy calayhi salaatu wasalaam afar ragcadood oo casarka ka horeya qofka tukada marka labun baaba dadku inta badan caadaystaaneen riwaayadu waxa ay ku sugan tahay afar afartaa waanu isku xidhiidhin karaa waanu kala goyn karaa laakiin afartaasaa wanaagsan casarka oo sunno ah haddii uu markaa qofku laba tukadana waxaa xadiidkii caamka ahaa buu daliilkiisu noqonayaa bayna kulli adaanayni salaatun liman shaa laba adaanoo kasta waxaa u dhaxeeya salaad qofkii doonaya macnaa laba ragcadood baa udhexeeya adaan kasta iyo aqiimid kasta adaanaynku waa baabu taqliid labada adaana la sheegaya xadiidku sheegay aadaanka iyo aqiimid kasta waxaa udhaxeeya laba ragcadood marka xadiidka caamka ah qofkii casarka laba ka horeeya tukada daliil buu noqonaya wacan cabdillaahi bni muqafal almuzaniyi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal rasuulku waxau ihi salluu qabla almaqribi maqribka ka hor tukada salluu qabla almaqribi maqribka ka hor tukada uma qaala wuxuu yidhi fi taalisati markii saddexaad liman shaaa qofkii doona karaahiyata isaga oo diidaya an yatakhidaha annaasu dadku inay ka dhigtaan sunnatan sunno adag oo joogto ah sunna adagoo joogtaa maahae waa kii doona rawaahu albukhaari wa fii riwaayati libni xibbaan ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu sallaa wuu tukaday qabla almagribi rakcatayni laba ragcadood buu tukaday riwaayadanna waxa ay sheegtay in ficilkiisii ay ahayd nebiga ta horena qowlkiisii weeyi walimuslimin muslimna isaguna wuxuu kordhiyey can anasin radia allahu canhu qaala kunaa nusalii rakcatayn laba ragcadood baanu tukan jirnay bacda guruubi shams intii ay qoraxdu dhacday kadib wa kaana anabiyu yaraana nebiguna wuuna arki jiray falam ya'murna nama fari jirin walam yanhana nooma diidi jirin manaa waa labadii ragcadoode ka horeeyey maqribka xadiidku markaa wuxuu daliilu yahay labada ragcadoodna inay ku jiraan rawaatibta aanu nebigu daa'imi jirin calayhi salaatu wasalaam sidaa dee aad ka fahmayso rawaatibta mu-akadkaa maahae waa kuwa iyaguna kusii xiga inaanu la joogtaynin ayaa markaa uu nebigu daraaddeed saa u yidhi khashyata an yudanna annaha sunnatu raatiba mid aada usii sii adag inay way ka sokaysaa kuwa kale marna wuu tukan karaa qofku marna waa iska daynaya ana salaatahumaa laa tuakhiru salaata almaqribi can awali waqtiha tukashada labada ragcadood la tukanayo macnaheedu maaha inay ka riixday salaada wakhtigeedii yaan loo qaadanin marka maqribkii la aadaamo ee dabeedna labadii ragcadood la tukadee xoogaa loo kaadiyo inuu wakhtigii fadliga badnaa ee maqribku uu meesha ka baxayaan la moodi wakhtiga fadliga badan ayaa intana qofku marka la aadaamo inuu dahaaro qaato oo weysadiisi iyo xamaamkiisiiyo intaa uu qaato laba ragcadood uu tukado dabeedna maqribkii uu dhammaysto labadii ragcadooda ka dambeeyey uu dhammaysto intaaba waktigii waa joogaa haddaan dee xagga hore gaboodfal jirinoo aan xaadda la eeganin xaadda soomaalidii hore waxay odhan jireen maqhribku wuxuu galaa xaadda marka ay qarsoonto xaaddu xaadda madaa dad baan garanaynba dhallinyarada xoli way ka suuroobaane timaha yaryare ka baxay gacanta iyo ee gacmaha qofka ku yaala ayaad taa awegeysaa markaad arki weydaa la gelaya mahmaa kalena way kusii lufaaqeenoo waxay dhaheen makrib daruureed iyo dumaal midna laguma degdego manaa dumaashu iminka markay cuduradu soo baxeen bay khatarteedu sii badan tahay waaya markaa waxa unay uga jeedeen un malaa hubinun hubinun bay uga jeedeen iyagu laakiin waktulfadiilu waxa weye marka qoraxdu dhacdo qoraxdu dhacdo sunnahan la tukanayaa waktigii muu riixin waaya marka waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa in dee la yar kala gooyo salaadii oo salaadaha adaanka iyo aqiimidda la kala jaro inta dee marka xaaladdu iska caadi tahay la kala gooyo si aan wax kala jirin wa can caaishata radi allaahu canha qaalat waxay caaisha leedahay xaaskii nebiga oo qof aqoon badan bay ahayd cilmigana qaybteedii ummadda usoo gudbisay la tilmaamo cilmiga iyadu soo warisay iyo cilmiga ay wariyeen ooryihii kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama xadiidka iyadu ay warisay iyo xadiidka xaasaskii kale o dhame nebiga marka la isku daro boqolkii labaatan buu noqonayaa boqolkiiba sideetan bay dheertay xadii laba kun iyo dhowr boqol bay warisay xaasaska kaloo dhamina laba boqol iyo xoogaa bay wariyeen waa cajab marka waxa ay ku jirtaan min almukhiriina ayay ka mid tahay min asxaaba asxaabta kuwa ugu xadiid badan waa gabadha keliya ku jirta waan caaishata radia allahu canha qaalat kana anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaaday leeda caaisha yukhafifu wuxuu fududayn jiray alrakcatayni labadii ragcadood buu fududayn jiray allatayni labada ragcadoodoo qabla salaati subax salaada subax ka horeeya xataa inii aquulu ilaa aan odhan jirayba aqara talow miyuu akhriya biummi lkitaab kitaabka hooyada suurat lfaatixa talow ma akhriyay waa kan ku dhaqsadeen muttafaqun calayh saasay leedaha caaisha xadiidkan kalena waa la socdaa wa can abi hurayrata radia allaahu canhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفاجر labada ragcadood subaxa wuxuu ku akhriyay qul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad rawaahu muslim marka isagoo ku akhriyay faatixada ragcaddii hore qul yaa alkaafiruunna raaciyey ragcaddii labaadna faatixada iyo qul huwalaha akhriyey ayay haddana fudaydka intaa la tilmaantay rasuulku ragcada macnaha inuu salaadaa fududeeyey ayay xusaysa macnaheedu waxa weeye marka salaadii ka horeysay labada ragcadood sunnaha ka horeeya subaxa lama dheeraynayo sida sunnaha waa in la akriyo faatixada iyo labadaa suuradood labadaa suuradood iyo faatixada la akriyaya marka waana la fududaynaya waana la fududaynaya ile salaadii subaxda ayaa maaragtay la gelaya oo qur'aankii la akriyaya xoogaa intii la kala la dheeraynaya waqur'aana alfajr ina qur'aana alfajri kana mashhuuda qur'aan baaba lagu magacaabay eh, salaada subax maadaama qur-aan badan la akriyayo haddii qofku labadan aanu akriyina dee faatixada uu ku gaabsadana waa u suuroobaysaa laakiin in suuradahan lagu akriyaaba iyaduna sii wanaagsan oo sunnihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida uu tilmaamayo xadiidkaa saxiixa ayaa yahay qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwallaha in la akhriyo sunnayaasha tiradoodii baynu soo xusaynay sunnayaasha iyo adaabta loola imanayo iyo kayfiyaadkiiyo habka ayaa ay axaadiidtanina wax ka tilmaamaya wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu uu ahaa idaa sallaa rakcatay alfajr labada ragcadoodee subaxa marka uu tukado ka horeeya idajaca wuxuu u jiifsan jiray calaa shiqihi alyman dhinaciisa midigta ayuu u yaro jiifsanayay kaasi waxa uu ahaa ficilkiisi riwaayadan soo socotaana qowlkiisii bay tilmaamaysa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wuxuu nabigu uhi idaa sallaa axadukum alrakcatayni qabla salaati الصubx labada ragcadooda subaxa ka horeeya midkiin marka uu tukado falyadajic ha u jiifsado calaa janbihi اlayman dhinaca midigta ha u jiifsado waa qowlkii tanna rawaahu axmed wa abu daawuud watirmidi wa saxaxah xadiidkuna waa saxiix wey waa qofkii oo intii aanu gelin salaadii subax loo aqiimin ase uu tukaday labadii ragcadooda ka horreeyey adaankiina ka sii horreeyey ayaa midigta ayuu u yaro jiifsanayaa wax yar oo aan badnayn waaya macnaha labada suuradood buu iyo asraarta ku jirta iyo in ay ka warramayaan caqiidada miideedii iyo saafigii caqiidada iyo dhuuxeedii bay labada suuradood aada uga warramayaan xaquu ilaahay lahaa iyo wixii uu ka nasahnaada intaasuu markaa sii sharxayaa waxyaabaha lagu doortay labadaas suuradood qul yaa alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad ayaa uu xusaya qaala ibnu lqayim waa raqba taasic wa fii idijaacihi cala shiqi alyman sirun sirta ku jirtaa waxa weeye dhinaca midig loo yar jiibsanayo huwa ana alqalba mucallaqun fi ljaanibi alaysar qalbigiibaa wadnihii baa ku jira dhinaca bidix faidaa naama arajulu cala aljaanibi alaysar markuu dhinaca bidix dee u jiibsada buuri istafqala nawman hurdo culus baa ku dhici cadaadiska wadnaha ku iman liannahu yakuunu fii dacatin waistiraaxa fayadkul nowm faidaa naama calaa shiqihi alayman markuu dhinaca midig u jiifsado qalaq baa ku dhacaya hurdadiisu ma sugnaanayso ilmuhim isagu sheekhu waxa uu ku fasiray inuu xaggan laba qowl baa u badan marka mid ka mida ah u qaata qowl odhanaya wuxuu sida nebigu u samaynaya raaxo uu yaro raaxaysanaya oo habeenkii wakti dheer taagnaa oo cibaado u taagnaa sidaa daraaddeed intaanu faralkii oo qiro dheer uu ku akhriyayo isagana gelin yaro nafisid intani oo iskala bixinta uu isyar kala bixinayo sarajooggii uu ka nasanayo dheeraa ayaa nasasho ay u tahy marka tan qalbigee sheekhu uu sheegay sheegayna taasunbay soo yaro hoosgeli waa si aanu una seexanin isuna yaro kala bixiyo waxaa kaloo shuraaxda qaarkood ay odhan jireen inuu qofku iilka ku xusuusto macnaha waa xusuus uu qofkii ku yaro xusuusanayo iilka iyo jiifsiga aakhiro uu jiifsanayo meesha xabaasna ile qofka loo jiifiyaayo iyada oo ay taasi tilmaamayso qofkii inuu isku qancinayo cibaadadan iyo camalkanuu samaynayo inuu yahay wixii qabriga u iftiimin lahaa marka dabeedna dhiirigelin badan buu u heli karayaa cibaadadan iyo qurxinteeda iyo dadaalkeeda iyo wanaajinteeda waa xusuus akhira illa marnaba qofka qalbigiisa ina xusuusta akhira ka baxda maaha labada arrimoodba waa la xusay waxaad ka tidhaahdaa dee waa waa marka qofkii dee janis iyo meel uu u helayo haddii jamcii subaxa aynu sidan oo kale u fadhino masaajidkii uu buuxo oo aynu idhaahno aan wada jiiftana ka war <laughs> ya war cagta iga duuya cagta sankaa iga gelin baa da imanaysa meeshaa in murambo ka bilaabmaa dhici karta marka waa marka ay suuragalta haddee inta badanna dee waxa uu kusoo tukanayay labada ragcadood rasuulku sala allahu alay wasalam si aad og tahay in hore usoo marnay guriguu kusoo tukanayay marka dabeedna waa la aqiinaya u soo baxaya haddii masaajidka laftiisa uu faalal yahay oo meelaha dambe iyo uu qofku iska yar luga fidsado dee waa heli karaa laakiin mar walba uu ku xisaabtan sunnaha tabiqidiisu waa inaanay ka imanayn adiyat lmuslim qofka muslimkaa dhibaatadiisu waa inaanay ka imanayn haddii dhibka qofka muslimkii uu imanayo sunnahaaga waad iska haysan doonta oo waa inaga ku arki doona xadiidka soo socda qaacidada lagala baxaye ah dar'u lmafaasidi awlaa min jalbi lmasaalix sunnaha maslaxadiisa inaad la timaado waxaa laga horraysiinayaa mafsadada inaad joojisa iyo dhibka wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu nabigu uhi salaatu leyli mathnaa mathna salaada habeenkii waa labalaba salaada habeenkii waa labalaba faidaa khashiya axadukum midkiin hadduu ka baqdo asubx waagu inuu dilaaco hadduu isdhaa waagiibaaba soo dilaaci sallaa rakcatan waaxidatan ha wuu tukadaa macnaha ha tukado ragcad keliya tuutiru lahu tiro isdhiman uga dhigta maa qad sallaa wixii xalay ta uu tukaday ayay tiro isdhiman uga dhigi muttafaqun calayh walilkhamsati wasaxaxahu ibnu xibbaan bilafd shantu waxay warinayaan sheekhana uu ka dhigay saxiix salaatu leyli waannahaari salaada habeenkii iyo maalintii mathnaa mathna waa laba laba oo wannahaari buu soo kordhiyey wa qaala annasaa'iy haadaa khata'un waa gef weeye ereyga annahaara in la raaciyaa marka waxa uu sax ku yahay in la yidhaah salaatu leyli oo laga reebo ereyga ah wannahaari mathnaa mathna laba laba wey waxaa markaa xadiidkani uu faa'iideynayaa in la isku wada xidhiidhiyana waad heli kartaa siday noogu iman doontaa ficilkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu afar iyo isugu xidhiidhinayay mararka qaarkood shan iyo shanna wuu isku xidhiidhinayay afarna wuu isku xidhiidhiyey laakiin labalaba ayaa sii fadli badan buu tilmaamayaa xadiidkani inaad labalaba u tukato oo xagga ikhtiyaarka iyo istiraaxada iyona saasaa wanaagsanoo qofku masel haddii uu dee laba ragcadood tukado iyo haddii uu afar tukado wuu kala yar ikhtiyaar badan yahay waxaa laga yaabaa inuu yar muraad qabsan karo markuu labadan ka baxo intaan labadii kala gelin inuu yar nafisi karo ama biyaha caba ama si xun hayna <clears throat> marka taasi waa taa waxaa kaloo aynu ka faaidaysanay waktiga cibaadadan habeenkii la gudanayo ama salaatuleyl ha la yidhaahdo ama taraawiix ama witri inuu waktigeedu faalal yahay oo laga bilaabo bacda cishaa'iga ilaa subaxa inta laga gaadhayo in ehm, iyadana jaaniska la haysto waxaa kale aynu ka faa'idaysanay in aakhirka witriga laga dhigo ina allaha witrun wayuxibu lwitr ijcaluu aakhira salaatikum witr marka qowlkii wuxuu nabigu ku leeyay markaad salaaddii soo khatimaysa un mid ka dhig lidaalik ba haddii aada witrigii sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu hi afdal salaati bacda alfariida faralka kadib salaada u fadliga badani salaatu leyl waa salaada habeenkii akhrajahu muslim xadiidkaa muslim baa wariyey waaya salaada ugu fadliga badan faralkaa kadib waa salaatuleylka waa kii axadu aclaami salaf baa waxaa ku baxay saaxiibkii oo muxadisa ay kulmayeen wuxuu arkay waa wajhu yatala'la wejigiisiyo aad u iftiimaya markaasaa wuxuu lahaa man kaurat salaatuhu bileyli istanaara wajhuhu binahaar qofka habeenkii cibaadadiisaa sunnihi ay badato wejigiisaa maalintii iftiima wejigiisaa iftiimaya qofka maalinta ilaa uu maleeyo kii uu sheegayna xadiis marka ay ka waramayaan ah, smotiiska iyo mudrajka iyo waaya afdal salaati bacda fariidati salaat lleyl marka dadka wax kale isku mashquulinaya ama odhanaya waa la marqaamayaa dabeetana qasiidaa la akhriyaya durbaana la tumaya halla waxaasoo dhan qofku inta uu iskaga baxayo bidacaa iyo khuraafaadka ah inuu ilaahay sida loola xidhiidho ee nebigu ula xidhiidhi jiray calayhi salaatu wasalaam waa sidani qofka soo jeed samaynaya weliba bisha ramadaan dadku in badan bay soo jeedaan waxay ku soo jeedaana lama yaqaano inuu qofku ilaahiisa sida ugu wanaagsanoo loola xidhiidhaa waa sidani iyo waktiga ducada la aqbalaana waa waktigan inuu salaadiisa badsado iyo wixii uu kari karayo tukan karayo ilaahay baana ku ammaanay mu'miniinta fii suurati sajda tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic yadcuuna rabbahum khawfa wadamaca dhinacoodu dhulka waa ka dheeraada iyagoo ilaahay caabudaya iyagoo weliba ilaahay caabudaya haddana arrinkoodu wuxuu yahay khawfan wadamacan khawfan min ciqaab illaah wa طamacan fii raxmatihi tacaala ilaahay naxariistiisana way rajaynayaan waxay ka cabsanayaan cadaabkiisa macnaha dad ma aha isku halayn qaba dad ma aha arrinkooda meel ku tiiriyey in kastaba ha dadaalaan haddana waxay leeyiin talow miyaa cibaadada laydinku soo celin doonaa waxbaa si ah mise waa la aqbalay shakigaasaa jira waa ku ammaanaya xasaan binu haabit yujaafi janbahu can nebigu ku ammaanaya yujaafi janbahu can firaashihi ida istadqalat bilmushrikiina almudaajicu nebiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii dhinaciisu dhulka ka dheereeya waktiga dadka ay liita ay ku cuslaa ku culus tahay hurdadu ee uu dergan la'yahay waaya xadiidkii kale isaguna nasaa xaakim tirmidi ay warinayeen waxau ahaa aqrabu maa yakuunu alcabdu min alrabbi fii jawfi lleyl wakhtigu ilaahay addoonku ilaahay ugu dhowyaho habeenka fiqda dhexe fain istadacta an takuuna miman yadkuru llaha fii tilka saacati fakun haddaad kari karto in aad wakhtigaa ilaahay xusi karto ku dadaal walimuslimin annahu qaala ina min alleyli saacatan laa yuwaafiquhaa cabdun muslimu yasal allaha khayran ilaa acdaahu iyaah habeenkaad doonaysa taarka ugu culus inaad dirtana waa saacadda saacatulijaabuhuna halkaasay ku jirtaa qaybaha dambe habeenka marka bahasha nafina dee waa miskiinad waa ciyaal haddii hurdada la barana way la qabsan haddii cibaadada la barana way la qabsan kolba waa sidaad u carbiseed u laylido kolba sidaad arrinkeeda u dhigta un weeye ilmahaaga yar saaad u barbaariso ayuunbay iyaduna la tahay waaya xataa haddii ay qofka u suuragal noqon weydo inuu saqda dhexe iyo kaco waxa wanaagsan salaada subax misal saacad ka hore kale waa gudan karaa qofka koob iyo tobankiisa ragcadood ama in ka yarba dee wuu la iman karaa iyo qur-aan inta uu ku akhriyayo wuxuu kari karaa xataa qofku juskii xis ee u noqonaya wardiga ee uu maalintii akhrii lahaa inuu intaa kaga faa'idaysto uu ku akhriyo wuxuu kari karaa haddaanu xataa dusha ka haynin inuu kitaabka ka akhriyo ragcadiisa isagoo salaada subax kacay oo kitaabkiisa qaatay oo dabeetana juskiina akhriyey salaadiina ku tukaday waxa weeye khayr badan baa isu waafaqaya sidiina salaada subax uu ku tukado وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nebi maxamed waxa uu leeyahy isagoo ummaddan khayrka baraya iyo badhaadhaha alla agtiisa una bushaaraynaya dhiirinayana alwitru xaqun witrigu waa shay ku sugan calaa kulli muslim shay kasta oo qof kastaoo muslima salaada witrigu way ku sugan man axaba qofka jeclaada an yuutira inuu witriga tukado bikhamsin shan ragcadood falyafcal ha sameeyo waman axabba qofka jeclaada an yuutira bialaain saddex ragcadood inuu witrigii ka dhigo falyafcal ha sameeyo waman axabba an yuutira biwaaxidatin qofka mid doonaya inuu sameeyo falyafcal ha sameeyo rawaahu arbacatu ila tirmidi wasaxaxahu ibnu xibaan warajaxa anasaa'iyu waqfah way isku khilaafeene sheekhaasi waxa uu yidhi waa mawquuf xadiidku macnaa afar buu noqonayaa mawquuf calaa asaxaabi abi ayub abi ayub baa tilmaamaya witrigu inuu xaqi oo qof kastoo muslime lagu leeyo uu wax jiraya oo sugan yahay tiraduna shan ilaa mid in tukani karo qofku uu tukanayo marka way isku khilaafeen ma marfuuc ah oo mid nebiga loo kor yeelay wey mise waa mawquuf qaala sancaani fii subul asalaam walahu xukmu rafci id laa maslaxa lilijtihaadi fiih ibnujawsi waa isagu ku yar dacafa alxadiid ibnujaws waxa uu ku yar ahaa uu ku yar kulkulolaa xadiidka oon qaar badan oo iska sugan buu ku daraabay yidhaahdaan ducafada iyo marka haddii uu xataa saxaabiga qowlkiisii yahayna iskama odhan karo arrinkan oo kale aragti uu leeyahy kuma odhan kare waa wuxuu nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkanina waxa uu tilmaamaya oo aynu ku dhex jirnaa salaaddii witriga salaadii witriga ayaynu ku dhex jirnaa witrina waa salaada ay la socoto midhif dhimani midh keliya taa midhka keligii ula socdaabaa witriga si kolka loo eego way isdadaakulayaan ama way isu tegayaan salaada cishaa'iga kadib la tukanayo ayuunbaa salaatuleyl iyo tahajud iyo taraawiix iyo witri iyo de inahaasoo dhan ba iska noqonay laakiin magacaa witrigaa markay la baxayso waa marka mid keligii la socdo haddii midhkaa laga daayo dee witri la odhan maayo ee salaatuleyl iyo magacyo kale ayay qaadanaysa waana tukan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam hadday ramadaan tahay iyo haddii bilaha kale ay tahayba wuu tukanaya mar walba ee magacyada dee marka la ega ictibaaraad dhinacyo salaatulail waxaa lagu magacaaba dee habeenkii baa la tukanaya oo magacaaba taraawiix waxaa lagu magacaabaya waa salaatuleilkiiyo habeen bishii ramadaana waxaa lagu magacaabayaa tahajud waa salaatuleilkiioo hurdadii ka dambeeya waxaa lagu magacaabayaa witri waa salaatuleilkiioo xabaddaa kelihi ay la socoto marka si unbay isugu mid yihin wacan cali bni abi aalibin radia allahu canhu qaala laysa alwitru witrigu ma aha buu hi bixatmin faral ma ka hay-ati almaktuubati sida faralkii habkiisoo kale ma aha walaakin sunnatun waa sunne sannahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu uu ummadda u jireeyey rawaahu tirmidiy waxasanahu wanasaa-iy walxaakim wasaxaxa xadiidku waa xasan marka wuxuu tilmaamayaa in aanu waajib ahayn salaada wixrigu waajib maha waa sunne waa sunne wey xadiidkuna dee sidaa uu markaa saxaabigu tilmaamay waa rafciyey waa sunna uu nebigu jideeyey khilaafu lculamaa dahaba jumhuuru lculamaai min asaxaabati wataabiciina minhum alaimatu halaaatu malik washaaficiy wa axmed ilaa cadami wujuubi lwitr salaaddaa witrigu waajib maaha ee waa sunna abuu xaniifa ku tegay waajib iyadaynu soo xusna waajibka waa abuu xaniifa tilmaamaya inuu yahay sunno buuran ama sunno adag sunno aada usii miisaaman unbuu uga jeedaa waayo faralka iyo faralka iyo sunnaha waajib mustalax la ydhaha bay udhexaysiiyaan wamaa dahaba ilayhi اljumhuuru arjaxu min ana witra sunnatu muakada laa waajib dee nusuustaa badanina way tilmaamaysa salaada faralka ahayn waa tan aynu tukanayna afar iyo labaatanka saacadood shanta jeer uun jimciina halkii duhurkuunbuu ku jiraa laakiin wixii ka soo haray waa sunna nusuus badan baa tilmaamaysa oo marar kala duwan aynu marnay xadiidkii bukhaarida ka mid ahaa nin reermiyu weydiiye nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa igu waajibay dee shan salaadood buui habeenkii iyo maalintii shanun baa lagu leeyay miyaa wax kale igu waajibeen laa ilaa an tatawaca de inaad sunno tukata mooye faral kaloo salaado laguguma lahadyo waa warcadba wacan jaabiri radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaama fii shahri ramadaan nebigu bisha ramadaan ayuu istaagay macnaha wuxuu isu taagay dee salaad weeye uma intadaruuhu macnaa guriguu ku cibaadaysto taraawiixdii uu ku bilaabay uma intadaruuhu way sugeen asxaabtu markay maqleen xalay buu nebigu tukaday ayay min alqaabilati habeenkii ku xigay ayay min alqaabilati habeenkii dambe ayay ku sugeen masjidka masalan gu masjidku ku tukaday falam yakhruj umaba soo bixin wa qaala wuxu innii khashiitu waxaan ka cabsaday an yuktaba calaykum in la idinku waajibiyo alwitru salaada witriga waa taraawiixdii buu witri u bixiyey labadiiba way tahay rawaahu ibnu xibaan wuxuu xadiidku tilmaamayaa in salaada taraawiix uu rasuulku jideeyey sala allahu calayhi wasalam ummadda u jideeyey marka u horreeyuu tukaday asxaabtu way maqleeno waxay dhahan xalay nebigii baa tukaday dabcan sida uu tilmaamayo falam yakhruj ereyga ah umuu soo bixin sida uu tilmaamayo waa inuu habeenkii hore masjidka ku tukaday kow habeenkii dambea dabeedna raggii dadaalayay ee ilayska ku doondoonaya diin iyo cibaado waxay yidhahdeen aan jaaniska ka faa'iiday inuon ku xidhanno waaya uma soo bixin markaa waa ka maqnaaday wuxuu ku sababeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaan ka cabsaday inay waajib noqoto cibaadadan waan sii wadi lahaa waan jeclaa laakiin habkan iminka a ah u doonaysaane ee aada jamacayo in la isku xidho lagu dadaalo laalooso alooso ee u xiisaynaysaan wax aan ka baqda in la idinku waajibiyo marka anigoo culayskaa waajib ku leeya idinka fududaynaya si salaadaasi sunnaheedii ay u ahaato waan idinka fadhiistay laakiin idinmaa fudaysan waxaa taasi ay muujinaysaa dareenka asxaabta uu dhowrayo nebigu calayhi salaatu wasalaam mar walba kalsoonida had iyo jeer waxyaabaha dhaawacay ka mid tahay istikfaaf alaakhariin aw ilasdiqaa aw ilaxiba dadka saaxiibada inaad uu kaa muuqdo sawira inaad fudaysanayso taasi waxyaabaha kalsoonida dila wey sida dee waa xikmadda loo xaaraantinimeeye waxa la yidhaahdo salaam la-aanta iyo wejigoon furnayn iyo ballantoo laga baxay waxyaabaha kalsoonida luminaya qofkiina danaynayso aad u muujisaa diqa badan bay ku aruurtaa marka raggii yimid ee xalay soo aruuree inay ku xidhaan u diyaargaroobe aanu u imanin wuu qancinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam alxadiidu bitamaami kama taqadama fi saxiixayni can caaishata radia allahu canha yadulu cala ana salaata leyli walwitri laysat mafruuda wainamaa hiya sunna waa salaada waa sunni wey salaadaas salaatuleilka ama taraawiixdu inay mashruuctay bisha ramadaan jamac in lagu tukadaan aragna habeenkii horeeyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa ku xidheen asxaabta qaarkood habeenkii labaad riwaayinka qaarkood inuu habeensaxaabkii ka aamusay tilmaamay waxaa ka muuqanaya nebigu siduu ummaddan ugu naxariisanayay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin qaacidadii baa iyadana daliil u noqon karaa oo qolada ka warama fanniga qawaacid alqawaacid alfiqiya waa u daliishanayaan in dalw mafaasid muqadam calaa jalbi almasaalix shayga maslaxadaa marka loo lasoo kordhinayo culays kale waa inaanu ka dhalanayn oo in cibaadadan iyo ajrigeeda iyo sawaabkeeda la helo waa maslaxad weyn laakiin haddana dee waajibka imanaya isaguna culayskiisuu leeyahay marka culayskaas si aan idinka fududeeyaan uga joogsaday buui salaadan in jamaca lagu alooso laakiin inay mashruuc ku too jamac lagu tukanayo waynu arki doonaa cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu siduu ugu aloosay ummadda marka salaadii baynu maraynaa taraawiixdii iyo witrigii wacan khaarijata bni xudaafata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxa uu leeyahy ina allaha amadakum bisalaa ilaahay salaad buu idinku taageeray oo uu idinku xoojiyey hiya khayrun lakum idinka wanaag badan min xumuri nacm geela cascas salaada idinka wanaagsan baa laydinku xoojiyey baa wax garanaysa wey qulnaa waxaanu wamaa hiya yaa rasuula allah salaada aadka u qiimaha badan ee dhammaantay waa xayeysiin xagga khayrka ah bal ka war qaala wuxuu uhi alwitr waa salaada witriga laydhaha maa bayna salaati alcishaai ilaa uluuci alfajr waxay salaadaasi u dhaxaysaa cishaa'iga markii la tukaday ilaa waa beriga intaasay ka dhaxaysa rawahu lhamsa ila nasaa-i wasaxaaxu lxaakim warawa axmed can camr bni shucayrin can abihi can jaddihi naxwahu xadiidku waa saxiix marka fadliga ay leedahay salaadaa witrigu ee waktigaa la tukanayo sunnaha cishaa'iga kadib ayaa xadiidkani uu muujiyey fadliga ay leedahay waxa weeye waxaa adduunyada lagu helo o dhan mood iyo nool isku wada dar waa ka khayr badanta wixii ilaahay kuu dhowaynayaa wixii adduunyada yaalla waa ka khayr badan yahay wakhtigeeduna waa kaa xadiidku uu sheego waa sunnaha cishaai kadib ilaa inta waagu barayay haddii cishaaigii wuxuu ku uhi cumuumuhu annahu yadkul bacda salaati alcishaai walow jumicat maca almagribi jamca taqdiim wahada maa saraxa bihi alculamaa haddii masel maqribkii qofku uu jamac ku sameeyo iyo cishaayigii oo labadoodii jamcu taqdiim uu tukado waktigii maqribka uu wada tukado waktigii cishaayiguba yuu soo geline halkaasuu kasii bilaabmayaa watrigii ilaa wuxuunu sheegay uun oo xadiidkuu tilmaamaya salaada cishaaye kadib u baray marka salaadii cishaayeba haddaan wakhtigeedii lala sugina la qadimay dee wuu bilaabmaya watrigii baa laga faaidaya daahira ilaahay deeqsinimadiisaad halkaa ka arkaysa dadka dhaqdhaqaaq unbaa laga doonaya ilaahay fadligiisu wuu ballaadhanya meel walba khayrkii baa toonsan maxaa kuu kalifay inaad wax kale ku mashquusho ama waxaa tidhaa wiila wanaagsan yahay iyo bidca aada samayso waayo sunnihii baa waxaanoo khayra lagu helayaa man camila saalixan falinafsi qaala bnuljawsi man calima ana dunyaa daaru sibaaqin wa taxsiilu fadaa'il qofka gartee ilaahay ku ilhaamiye adduunyadan inay tahay meel khayrka loo tartamo wixii fadlilana la dhaansado qofka taa ilaahay ogeysiiyo waannahu kulamaa calat martabatuhu fii cilmin wa camal qofka ilaahay u galansiiye markastoo darajadiisu cilmigiisi iyo camalkiisu uu kor usii socdo zaadat martabatuhu fii daari ljaza in darajadiisa aakhirana ay kordhayso qofka fahamka alla uu siiyo intahaba zamaan zamanka iyo waktiga wuu ugaadhsanaya u ugaadhsanaya dhul uga dhici maayo wax waktiyahoo dhul uga dhacayaa ma jiro kamaa kaan aclaam asalaf waxaa la tilmaamaa qaarkood salafkii iyo culimadii kutubtan aynu aragnay iyagoo cumrigooduba yar yahay qori jiray maraajicdan marka had iyo jeer ay daalacanayaan ila nebigu wuxu uhi man humani laa yashfacaani daalibu cilmin wadaalibu dunya laba ka kani ma dhargaan qof adduunyo doonaya qof cilmi doonaya waxay ku xisaabastami jireen si aan wakti badani uga lumin raashinka wakhtigaay cunayaan inay yareeyaan macnaha halkuu ka cuni lahaa nusu saace ama labaatan mirir ama rubuc inuu laba mirir ku cuno dabeedna waxay u fikereen sidee bay taasi ku suroobaysa marka waa in shuuro looga dhigaa arabakidii yaa ama boorash looga dhigaa dabeedna intaa waanu daalacanayaa dhinacana wuu ka yaro cabayaa qadadiisu waa isagoo daalacanaya inuu qadeeyo kolkaa waxay isku ku jeclaabayaan waktiga dheer ee cuntadu ay ka qaadayso ayay ku lex jeclaabayaan halka imikana dadka qaarkood dee wakti la siiyo saacad ama laba saacadooda ku qayilaya isaga maynaan sheegin xataa dadka wax cunaya lafdigooda ay yidhaahdaan haynagu jabto haynagu jabto qadada <laughs> wakti dheer la siiyo haynagu dadajinina marka saas intahaba zamaan walam yatruk fadiilatan tumakinuhu ilaa xasalaha fadli kasta u suroobaya qofka wuxuu isku daya inuu qabto wacan cabdillaahi ibni buraydata can abiihi radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ihi witru xaqun witrigu waa sugan yahay shay muslimka dushiisa ku sugan weeye waajib baa qaarkood ku fasireen laakiin waa shay lagu leeyo mashruuc ahoo qofka muslimkaa lagu leeyay faman lam yuutir qofkan witriga tukanin salaada witriga la idhaahdo falaysa mina annaga naga mid maaha hadaanna islaamka akhrajahu abu daawuud sheekhaasi kitaabkiisuu ku soo saaray bisanadin layin sanad dabacsan oo aan aada u adkayn wa saxaxahu alxaakim sheekhaasina saxeix buu isaguna ka dhigay xagga takhriijka yar tasaahul fiih walahu shaahidun daciifun can abi hurayra aar kale oo u markhaati furayo isda daciifaa jira rawaahu ah, radia allahu canhu cinda axmed marka wuxuu ku leeyahay daciifa aada laakiin daciifyadu markay uruuraan way biiriyo korbay isula kici sidii aada ku taqaanay xasanu likayri daciif ururo iskaashadaydaa la odhan jiray xasanu likayri marka waa kaa xukumka uu kuu sheegay uu noqday alxadiidu xasanu waa la daliishan karayaa buu gaaday witrigu waa shay xaqaho suganoo ummadda lagu leeyahay qofkaan witri la imanna ummaddan ka mid ma si kolka loo dhigo dee hadduu qofku idhaa witri ma jiro dee ummaddii ka mid maaha wuu ku gaaloobayaa cibaado mashruucoo sugan buu diiday sidoo kale sunnadii nebiga iyo dhaqankiisii ma hayo hadduu cibaadadan aslanba uga tagaba oo shayga sunnaha bil kulliya haddii looga tago lala iman waayaba weligiiba qofku aanu la imanin dee mujrim buu noqonaya waa ku dambaabaya hada alxadiidu min adilati alqaa'iliina biwujuubi alwatr aimada daliishanaya markaa inuu witrigani wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka tahajudkaas inuu soo galayo witrigaasi oo waajib weeye ayaa qoladaasaa daliishanaysana waa waajib ibnu mundir oo ijmaaca soo naqilaa wuxuu ku fasirayaa xaqun ay haabitun fi sharc waa shay sugan in la yidhaahdo wey qofka muslimkaa dushiisa ku sugan intaa dambe wuxuu ka hadlayaa macnaha cibaadada salaadaha waxa faralahun intii shanta ahayd ayuu markaa nusuustii uu soo qaadanaya intaa dambe oo dee xagga hore dabcan inagu soo horomaray wacan caaishata radia allahu canha qaalat maa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu muuhayn bay tidhi caash yaziidu fii ramadaana walaa fii kayri bisha ramadaan iyo bilaha kale toona kama kordhin jirin salaada habeenkii uu tukanayo calaa ixdaa casharata rakca koob iyo toban ragcadood kamuu kordhin jirin ramadaan iyo bilaha kale toona salaaduu tukadaa koob iyo toban iyo wax ka yar beehay siduu u kala tukanayay iyo kayfiyadii iyo habkii quruxda lahaa ayay sheegtay marka waxay tidhi yusalli arbacan afar ragcadood buu tukanaya oo sida daahirka ee muuqata uu isku xidhiidhinayo falaa tas'al ha waraysanin laguma sheegi karayo awey can xusnihinna wanaagooda wa tuulihina iyo dherarkooda cibaadadani waxay ku qurux badataa oo ay ku wanaagsanaataa dherarka sanajoogga la dheereeyo qirada la dheereeyo marka sidaa ay u fiicnaayeen ee uu uga boganayay ee uu u khushuucayay ha waraysan lagu sharxi kari maayo uma yusalli arbacan afar kaluu tukanayay falaa tas'al cidna ha weydiinin can xusnihinna wa tuulihina afartaa ragcadood wanaagooda iyo dherarkooda waa sideed uma yusallii alaaa saddex ragcadood buu markaa tukanayaa watrigiya waa koob iyo toban qaalat caaisha radia allahu canhuma waxa ay tidhi faqultu yaa rasuula allah waxa aan ku idhi nebi allow atanaamu miyaad seexanaysaa qabla an tuutira intaanad witriga tukanin oo sawtan saddex soo sheegtay maqaalada waxay odhanaysaa intii aanu saddexda tukan qaala yaa caaisha caashay buuhi macnaa waxay weydiisay ma witrigii miyaad ka seexanaysa soo adigan jiifiyey markaa wuxuu ihi inna caynay tanaamaane labadayda indhood baa seexda walaa yanaamu qalbii qalbigaygu ma seexdo muttafaqun calayh marka dee inkastaba aan iska yar dhakoole haddana waan soo jeedaa uune inaan ka tegayo hamwadii witrigii waan u yarnasanayaa wey wa fii riwaayatin lahumaa canha labada sheekh riwaayo kaleoo ay kutubtooda kusoo saarana caaisha ay leeda waxay sheegaysa kaana yusallii min alleyla cashara rakcaat toban ragcadood buu nebigu tukanayay wayuutiru bisajda hal ragcadna witri ahaan buu ula imanayay waa koob iyo tobankii wayarkacu rakcatay alfajr markaasuu kusii xigsiinayay witriga kadibna marka waagu dilaaca labadii ragcadoode subax fatilka alaaa casharata rakca dee halkaasi waa saddex iyo toban ragcadood koob iyo toban witrigiia iyo labadii subaxa intaasee caaisha sheegtay riwaayooyinka caaisha inagu soo noqnoqon doona intanoo qura ma markay ka warramaysay salaadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qadarka iyo kayfiyada ahayd ilaa waxaa u sheegtay shan siyood midi waa tan iminka aynu marayno ee koob iyo tobankii ay sheegtay saddex iyo tobanka mid kalena bukhaari iyo muslim bay kusoo aroortay iyona waynu arki oo waxay tidhi kaana rasuulu llaahi yusallii min alleyli alaaa casharata rakca saddex iyo toban buu tukan jiray bayka wa yuutiru min dalika bikhamsin laa yajlisu fii shayin ilaa fii aakhirihin shan buu isku xidhiidhin jiray oo marka u dambeeyana taxiyaad iyo salaamo naqsi uu kaga bixi jiray dee kolka saddex iyo toban laga jaro shan maxaa soo hadhaya sideed afar iyo afar iyo shan isku xidhiidhsan riwaayadaasina waa mid kale iyaduna wa jaa canha waxaa ka soo arooroo kale sabca ragcaad inay sheegtay inuu nebigu toddoba tukaday waxaa kaloo ka soo arooray wa jaa-a canha tiscu ragcaad inay sheegtay sagaal ragcadood wa jaa canha fi lbukhaari mar shanaad waxaa ka soo arooray annahu kaana yusallii alaaa cashara rakca saddex iyo toban inuu tukanayay waaya uma yusallii idaa samica nidaa bilfajri rakcatayni khafiifatayni waa tan aynu marayno marka intaasoo siyood shantaas siyood bay u wareysay wa jaa canha kayru hadihi riwaayaati mima xakama bihi bacduhum biannaha riwaayaat mudariba walakin yumkinu xamluha calى tacadud اlawqaat waاkhtilaaf alxaalaat falaa muujiba lilxukmi bilidraab cadilada qaarkood markay shantaas siyood u warisay bay yidhaahdeen way ku khalkhashay macnaha idraabku waxa weeyaan qofkoo iskaga daadato oo itqaanka ama aan erayadii sugin marka la odhan maayo xadiidkeedani wuu isbaraanbaro wuu isku dhacay oo uu daciifay lama odhanaye xaaladaha nabigaa kala duwanaa calayhi salaatu wasalaam oo marba sibuu tukanaya dabeeta taasi waxay tilmaamaysaa in intuba ay jaa jaaisiin ka bilaabaysa sabca ilaa dhowr iyo tobanka laakiin caaisha ha u qaadan inuun koob iyo tobanka uun inta ay warinaysaa inuu yahay ee shantaas siyood baa ka soo arooray raqam khams madaa zaman annabiyi waa khilaafati abi bakrin radia allahu canhu falama jaءat khilaafatu cumara radia allahu canhu dakhala almasjid annabowi berigii hore sidaasaa ay ahayd tiradaa dhowr iyo tobanka ah ee kooban ayaa waktigii rasuulka iyo abubakarba salaadaasi ay iska ahayd habeenkii laakiin waktigii cumar markii la gaadhay ah, radia allahu canhu ummadda islaamka oo madax u noqday ayaa maalin habeen buu masjidka soo galay iyadoo koox koox iyo ninin iyo ay u tukanayaan dabeedna wuxu uhi walaa waa sidee sawtan la kala tegey asxaabigii ubay ibnu kacbi la odhanaya radia allahu canhu ayuu ummadda u qabtuuhi adiga qaariya dadka tuki intii salaad doonaysayna taraawiixdii buu ihi ku urura oo markaa jamac keliyaha la tukado sidiibaa dabeedna lagu tukaday jamaca annaasa calaa ubay ibnu kacbin fakaana yusallii binnaasi cishriina ragca wayutiru bialaati ragcaat markaa labaatan taraawixa iyo saddex witri ah ayaa la tukanayay wa kaana hada bimashhad wa camali min asaxaabati radia allahu canhum kulluhum jamiica asxaabtuna way arkayeen markaa waanay la tukadeen dhammaantood wax diidayna may lahayn fakaana ijmaaca calaa ifati calaa sifati wacadadi hadihi salaati almarwiyati athaabita marka dee ijmaac bay iska noqotay baa sheekh uu kuleeyahy marka arrintaa in badan buu sii sharxayaa oo uu ku celcelinayaa ilaa safxadaha dambe oo dhan marka hadalkaa la isku soo ururiyana maxsuulkiisu waxa weeye afarta madhab iyo maxaanku idhaahdaa dee aqlabu saxaaba waxa ay ku tegeen salaadan laga badinayo koob iyo tobanka ama saddex iyo tobanka inay mashruuc tahay inay mashruuc tahay oo caaishana intan ay sheegtay ay tahay inta ay iyadu aragtay nebiguna uu salaatu leyli masnaa masnaa xataa idaa khashiita subxa fawtir calaa macna xadiid salaadaasi waa laba laba subaxa markaad ka cabsato witrigii la kaalay waxaa laga fahmayaa labaduunbaad wadi cadad lama cayinin wax cadadahoo markaa qowlkii nebiga ah oo uu yidhi intaa lagama badin kara ma jirto wax cadad sheegay waa qowlkaa caaisha oo ay weliba iyadu dee waxaynu kusoo aragnay waxaa markii hore ay tidhi maa kaana yasiidu fii ramadaana walaa fii kayri calaa ixdaa cashara ragca soo maaha koob iyo toban kama kordhin ramadaan iyo kayrkeedna iyadiina haddana maxay warig inuu dee ka kordhiyey inuu ka kordhiyey kana yareeyey labadaba way warig marka waxa ay ku tegayaan inay mashruuctay weliba afartan dee madaahib almatbuuca iyagu waxa ay ku tegeen in laga badin kale ay qaateen oo qolyana saddex iyo labaatankana saddexda madhabe kale ay raacsan yihiin lix iyo soddonna waxaa qaatay maalikiyada cumuuman inay mashruuc tahay oo wax jira ay tahay unba halkaa uu sheekhu in badan ibnu taymiya iyo aimada kale uu kasoo warinaya xanaabilada u badan ayuu kasoo aqwaashoodu soo qaadanaya marka qofkii dee shaarixa hayaa wuu kasii daalacan doonaa halkaasuu kasii akhriyey haba la yidhaahdo dee tanaa fadli badan maadaamuu nebigu ku gaabsado ficilkiisii ay ahayde laakiin tan kalena waa mashruuc wallahu subxaanahu